رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli kitaabkii ku jirnaa faslun fii nafaqati alaqaaribi aqaaribta biilintooda iyo nafaqayntooda ayaa laga hadlayaa wa nafaqat lwaalidiina waalidiinka iyo walmowdiina kuwa la dhalay waxaa waajib ah nafaqaynta labada waalid ama waalidka iyo wixii markaa la dhalay in la nafaqeeyo ama ay isnafaqeeyaan fa ama alwaaliduuna waalidiinta fatajibu waxaa waajib ah nafaqatuhum nafaqayntooda bishartayni laba shardi laba shardi haddii waalidka la helo in la nafaqeeyaa waa waa waajib kow alfaqru waa faqriga iyo wazamaanatu zamaanada zamaanada waa nusqaanta haddii waalidku uu faqri yahay waa in la nafaqeeyaa zamaanana ay la jirto waa lixaadkiisa wax ka dhiman aw ilfaqru iyo waljunuunu faqri iyo welina waa wuu qabaa waana faqiir haddana waa junuun waa waali wuu waalan yahay labadaa haddii la helo labadaa shardi waalidka nafaqayntoodu waajib bay markaa noqonaysaa wa ama almawluuduuna kuwa la dhalayna fatajib waxaa waajib noqonaya nafaqathum nafaqayntooda bihalaathati sharaa'iqi saddex shardiyaal haddii la helo shuruuda saddex ah haddii laga helo kuwa la dhalayna waalidku inay nafaqeeyaan waajib bay ku noqonaysaa alfaqru iyo wasigaru waa faqri iyo yaraan saqiirnimo iyo faqriba isku darsaday aw ilfaqru iyo wazamaanatu waa fakri iyo zamaano macnaha musqaan kala dhantaalid lixaadkiisa wax ka maqan lixdiis lixaadtaa ma aha iyo wixii mid ah aw alfakru waljunuud ama fakri iyo waali inta haddii laga helo saddexdaa shuruud kii la dhalayna asagana in la nafaqeeyo waajib ay markaa noqonaysaa waajib ayay markaa ahaanaysaa nafaqayntiisa waa haddii saddexdaa shardi laga helo eh, aw ilfaqru waaljunuunu wa nafaqatu raqiiqi addoonka nafaqayntiisa iyo waalbahaa'imi xoolaha waajibatun ayaduna waa waajib waxara iyo lo iyo riyo iyaad soo soo xiratay inaa nafaqayso waajib waay suu qofku ku nafaqaya biqadari lkifaayati kifaayo qadarkeeda kifaayo qadarkeeda waa qadar kifaayo ahoo wixii ku filan inuu markaas siiyo waa addoommada iyo baahimta waa xoolaha walaa yukallafuuna walaa yukallafuuna ma lagu kalifahayo min alcamali xagga hawsha iyo shaqadana maa laa yutiiquuna karin addoonkii wuxuusan awoodi karin uma kartid oo shaqo ah waatuu xadiisku tilmaamay ha ku kalifina waxaysan awoodi karin haddaad ku kaliftaanna faacimuhum ugu kaalmeeya saasuu xadiidku ahaa marka lagu kalifayo walaa yukallafuuna ma lagu kalifahayo waa addoommadii iyo xoolihii laftigooda bahaayimta awrkiibaa rabtaa inaad rarto wax tankiisa aan ahayn uusan qaadi karin baad saartay ma loo baahna waa min alcamali maa laa yutiiquuna waxaysan markaa awoodi karin faslun fii nafaqati zawjati sawjada nafaqaynteeda xaaska yaa laga rabaa nafaqaynta aabaheeda waa maya ninkii ayaa nafaqaynteeda laga rabaa wa nafaqatu zawjati sawjada nafaqaynteeda sawjadii almumakinati makanisay dhiibtay min nafsiha zawjad waaye laakiin nafteedii kuuma dhiibin howl ma qabanayso guri ma kaga shaqaynayso raashin ma kuu karinayso habeenkii haddii aad kaalay dhahda naga tag bay ku leedahay mumakino ma aha laakiin waa inay mumakino noqotaa mid makanisay dhiibtay sallintay nafteeda ninkeeda u dhiibtay ila nafaqeeyataa waajibatun waajib waay wahiya muqadaratun waana mid qiyaasan waa mid muqadaro ahoo la qadaro waxay ku xiran tahay ninka qaba suu yahay faqiir miya mise waa taajir ma dhexdhexaad baa saasay ku xiran tahay nin faqiir ahaa qaba maalin kastana waxay rabtaa inay beer eh, ku quraacato leg eh, in habeenkii eh, bahalkan magaciisa bitsa ay ku cashayso ninkeedana waa faqiir masaxane ma jirta dheh waxa waaye nin taajir ahaa qaba nin taajir ah ayaa qaba markaasa wuxuu rabaa habeen balba inuu cambuulo salka u geliyo maskiinta ilaahay kama tagto doorkiina muxuu siinayaa soor iyo dalcabilaash hilib ma soo iibinaayo digaag ma u keenaayo ya ambuul cambuula fiican yahay abti waa <laughs> fiican yaha ma abti cambuulada fiican taha lakin hadii lagugu daldala ka war bar ismaaciil wuxuu awoodi karaa maanta inuu baasto iyo alforn iyo hilib la dubay iyo inuu u keeno soo ma waa taajirna markaasuu habeen walbana digirtan ku daldala iyo salid cadey ma soconayso marka wahiya muqadaratun waa mid muqadara ah waa mid la qadaray oo raggaa la fiirinayaa azawju ninku musiran musir hadduu yahay musir waxaa laga wadaa waa nin xoolo leh nin fudud waaye famuddaani laba mud ayaa la rabaa inuu biil ka bixiyo uu ka dhigo oo min haalibi quutihaa quudkeeda kan ugu badan ah, ah. masoora ugu badan maqamadii sareenbaa u badan wixii meesha laga cuno haalib ahaan mid kal oogu badan yahay laba mud baa laga rabaa maalintii wa min al udmi xagga udmigana waa laga rabaa udmiga waa maxay waa goosaartii haye laba kiilo beriis uu keenay meeshuu soo dhigay maxaa lagu cuna aawa wixii dalci lahaa aawa saliidii aawa mataqaanaa hilibkii hadduu hilib yahay aawa maraqii hadduu maraq yahay aawa subagii haddii beriiska subag lagu cunaayo waa loo baahan yahay nasro asagana ma ila cunaayo asagu ku taataabana laakiin maqaayadoo kasoo cunay maxaad ogtaadi maqaayadoo kasoo cuna ragaa mataqaaniin idinka markuu yimaadna wuu kuu beenguuraya naa noo soo dhig cashada na cuse kaa dhiganin oo ha gacantuu gelinaya bas halaas iska cun adig inta iga yareed waa igu leeyahy oo kuu dhaaf inta iga weyneyd waaye marka eh, saasuu same ay sameeyaan ha hadduu kula cunayo run umalaynin marka eh, in kaana hadduu yahay azawju ninku musiran ama musiran hadduu yahay nin fudud xoolo leh famuddaani laba mud halkii mud waa nus kiilo iyo wax la jiraan filaya labadii mud muxuu noqonaa marka kiili iyo waxoogaa oo min quut oo min haalibi quutiha quutka quutkeeda haalibkiisa ah waxa ugu badan ee magaalada laga cuno wa min aludmi xagga goosaarka iyo walkiswati xagga dhar qaadashada iyo marashayntana maabuu bixinayaa jarad ay ku durarsanta bihi ka alcaadatu caadada macnaa sida wax loo isticmaalo meesha la joogo la samaynayaa sida loo joogo baati waa loo iibin sooma shiidaa loo iibinaya bacweyne bacyare galtahariin horta kaasaa marka la siinayaa xagga haalibka ama sida ay caadadu tahay ma aha gabadha marka lasoo guursado guriga la keeno dharkii lagu soo guuri kaliya inay iska haysato qofka muusirkaa inuu wax iibiyo qofka culeys ka badan wuu inoo imaan doonaa intii uu kari karo ka dhexdhexaadka ahna dhexdhexaadnimadiisa saasaa markaa la rabaa hay wareerin bay qaataan o dumarka badankooda ay wareerin bay qaataan sababtu maxay tahay xaaji wax ma keeno ba yaqaanba dharaa la gadaa iyo wax soo gadaa la yidhaahdaa iyo wixii markaa lamid ah taasi waa mid ka labaad wain kaana mucsiran hadduu mucsir yahay waxba ma haysto fa muddun mud baa laga rabaa asaga kyor muxuu ahaa muddaan kana waa mud mud ayaa markaa laga rabaa iyo wamaa yata'adamu bihi wixii aadaam iidaam looga dhigi lahaa waa goosaarkiisa mud iyo goosaarkii lagu cuni lahaa bihiga almucsiruuna dadka mucsir famuddun iyo wamaa yataadamu bihi waxay goosaar uga dhigaan almucsiruuna dadka aan waxaysanin ama culus wa yugsawnahu ayna ku marasheeyaan dumarkooda nin faqiir ah muxuu ilmihiisa iyo xaaskiisu uga dhigaa goosaar tibaa la fiirinayaa asagana qofka mucsirkaasoo kale ayuu samaynayaa kaasuu samaynayaa hilib waxaa jiro hidib waa lab iyo jeeni iyo lug iyo garab iyo gogo-ayn taa waxaa gata dadka cagta leh musiriinta jarjaraa la yihahdaa jarjar balaq balaq iyo seedaha iyo murmuruqa iyo kaasaa la goobeeyaa qofka saaxiibul ciyaalka yar tabareedka ah kaasuu iska soo xaabsanaa shan iyo toban dolar waa shan iyo toban dolar jarjarkan han kilo gadayahay waa meeqa nus dolar ama hal dolar kaasaa soo wada xaabinayaa caloola culus almucsiruuna dadka culus waxay aadaab uga dhigaan yuu asagana ka dhigayaa wain kaana hadduu yahay mutawasitan mid dhexdhexaad ah fa muddun wanisfun baa laga rabaa asaga mud iyo nus wa min aludmi xagga goosaarka waalkiswati xagga marashayntana alwasatu dhexdhexaad unbunaya asagana dhexdhexaad ayuu markaa noqonaya wain kaana haddii uu yahay minman dad yukhdamu loo khidmeeyo miluhaa fa calayhi ikhdaamuhaa inuu khidmo u sameeyo wax u shaqeeya gabadhan aada soo guursatay ayaa waxaad kasoo guursatay guri shaqaalo joogo khadaamad ay joogto boyaas giyaad ka guursatay iyadoo gabar ahaa loo shaqayn jiray waxaad keentay guri ay dhanka ku dha soconayso mayuu leeyahay si ku dhici karta maba taqaamo maba la qabsan kartaa gelaysaa suurti waxaa tiri cashuurti baad usoo waxaa tiri biisoo dhaami waxaa tiri eh, kan saasaa sameey ayadana waa loo shaqayn jiray famil waxay laga soo waday laga keenay khadaamooyin iyo shaqaalooyin ay u joogaan wa in kaanat hadday tahay gabadhii lasoo guursaday minman yukhdamu dadka loo khidmayn jiray mitluhaa mithilkeeda fa calayhi ikhdaamuha waxaa korkiisa ah ninka inuu shaqaalo u keeno gabadha wa in acsara ay ku dhaato binafaqatiha mahaay wuxuu ku nafaqeeyay gabadhii falahaa fasqu nikaax wa iska fasaqi kartaa dood dher baa meesha ka jirta laakiin midab ahaanta waxay tilmaamaysaa inay iska fasaqi karto biil mahaayu ku yiri hadaad biilhin maxay soo guursata maxay soo aroortay igu ciyaare ma jirto waana nafaqeysaa gabadhaan oo in quraacdeedii qadadeedii cashadeeda ay heshaa wixii layskula sabro waa gooni wixii layskula sabro gooni waa laakiin xaq ahaan way u leedahay nafaqadeeda haddii ninka uu faqiiro wa in acsara hadduu cuslaado ay ku cuslaato binafaqatiha nafaqaynti falaxa u sugan fasku inay fasaqi karto annikaaxi wa kadalika saasoo kale la fasaqayaa in acsara hadduu cuslaado bisadaaqi meherka qabla dukuuli gelitaanka ka hor intuusan la aqal gelin baa meherkeygiisiibay madaxu xoqday mahayo macna iska fasaqaysaa meherkeygiisii waa kana dhak miiska u saaray carar nocsataba diinidaa sheegtaaye wax wax walbo waa inay qabataa marka saa darteed baa wuxuu leeyahay madhabku haddii ninka uu cuslaado nafaqaynta gabadha uu nafaqaynayo iyo biilkeeda u waayo ka fasaqaysaa waxaa ka fasaqaya xaakimka laga wadaa wakadalika saasoo kalea la fasaqayaa in acsara bisadaaqi meerka hadduu ku adkaado uu ku cuslaado qabla dukhuuli dukhuulka hortiisa faslun fi lxadaanati xadaanada xadaan waxaa la yidhaahdaa xanaanaynta ilmaha hooya aabinta isqabaan ilmaha waa ka dhexeeyaa laakiin wuxuu dhibku ku yimaadaa marka la kala tago ninku wuxuu leeya shilin aan ku siinayo malaha laha haddaad shini isiin qaada ilmaha keen eeda ug marka markaas madaxa laga tuma afar labaatan sa qow qoqa miskiin haddii kale ada waxay leedahay maba rooba ilmahaan nin infuray ilmihiisa naarta ku daataane maba rabo dhagaa qaarkood say dhahaan nin infuray ilmihiis ma ahayna maxaa wahen weys adama dhalino way daadinay marka meeluu geey ma yaqaan maskiinka hooyooyinka waxbay naga haayaan caruurta marka la fiiriyo ayagaa ku fiican arkaysaa hooyo cunugna u xambaarsan yahay kuna gacantay ku wadaa gacanta ay ka wadaa kuna dhabarku u saaran yahay ma ku doonayso ma qaadi karaa ee eh, eh, ninka may mar waa dhaci rabaa kor usoo qaadaa mar lugihiisa saas u kala qidhaa mar madaxiisu hoos marinaa subxaanaka yaa ilaahay ma awoodi karo ma samayn karo ma yaqaanba marka ilaahi subxaana watacaala xakiima xadaana kaasaa loola jeedaa marka waa xanaana meesha laga yirahdo waidaa faaqur abjatahu walahu minhaa walad ilmana ay u leedahay fa hiya axaqu ku xaqnimo badan bixadaanatihi ilmaha xanaanayntooda ilaa sabci siniin ilaa toddoba sano uu ka gaaro ilaa toddoba sano uu ka gaaro cunug eh, hooyadiis tuurtay ama laga qaaday fiiri diifka saanu oga socdaa madaxiis banqashinaa ku jira lugtaan nabaraa ka gaaray dhiiggiisaa socda carasuu ugu shugaay way kuusantay asagoo dhan raf waayo agtiis ma istaagi kartid karaa ka soo baxaya si kasta oo lacag badan loo dhiibo saas waa ilmaha amaa markay ayadu hayso waa dhalaala runaad cusbaa loo soo gelinaa afka loo soo marmarinayaa xabad dhinaca qori bay usoo dhiibaysaa fiiriay hooyooyinka subxaana allah xabad dhinaca dhinaca qori asoo dhuuqdhuuqay banaanka usoo baxayaa kana aabba la-aan ah maba isdhehaysidba laakiin markuu asagu haayo kana hoylaana waa dhahaysaa rafaadka iyo tiifta iyo dhibka markaa ka muuqda sababteeda marka inta hooyooyinka la celin karaa la celiyo intii la adkaysan karo hala adkaysto yaa loo danaynayaa yaryarka yaryarkaa loo danaynayaa ilaa toddoba sano uu ka gaaro xadaano hooya iskale toddoba hadduu gaaro huma yukhayaru waa loo khiyaar gelinayaa ilmihii bayna abaweyhi labadiisa waalid dhexdooda fa ayahumaa labadooda kii ikhtaara uu doorto hee sullima ilayhi kaasaa lagu sallimayaa marka yarow aabbahana waa kanaa yaa raacaysaa hooyadayaan rabaa gacantay ka qabsanaysaa wuu ku biila hooye ma rabiye aabahayaan rabaa gacanta laga gelinayaa laakiin intii toddoba sano ilmuhu ay ka yar yihiin qasab hooyadaa leh hadday jinuul noqoto iyo hadday nin aroos wayna imaan doontaa waa laga qaadaa markaa idaa wa idaa faaraqa hadduu faaruqo uu furo arajul ninka zawjatahu zawjadiisa walahu minha ayna u leedahay ama uga sugnaaday xaggeeda walad fa hiya aydaa axaqu ku xaqnimo badan hooyada bixadaanatihi waladka xanaanayntiisa ilaa laga gaaro sabci siniin toddoba jir uma yukhayar waa loo khiyaar gelinayaa bayna abawayhi labadiisa waalid yaa rabtaa baa la leeyahay fa ayuhumaa labadooda kii ikhtaar uu doorto ayaa sulima ilayhi lagu sallimaa kaasaa haynaya wa sharaa'idu alxadaanati xanaanada shardiynteeda waxaa shardi u ah sabcatun toddobo wa in toddoba shardi la helo caqlu caqli inuu jiro hooyadii waa waalan tahayba maxay xanaanaynaysaa ma jirto aabiyu caqli ma lahanba ama jaad baa waalay ama wax kalaa waalay xaalada asagoo ku jira walxuriy ahaado waynu islaam waa inuu diin islaam haystaa ama hadduusan diin islaama haysanin labadoaad mid ka mida loo dhiibi maayo baryan baa la ronya ilmaha ilmaha laga qaado yaa loo dhiibi jiray waxaan maqlahay run miyaa been miyaa ma aqaane islaan waa ahoo gaalaa loo dhiibaa waa waa meesha ugu liidata cunugan muslimka ah hooyis aabis islaamka yihiin diinta saliimka ku dhashay inta inta ad lagaa qaado lagu dhaho ma istaashishid inaad ilmaha xanaanayso amaanatu iyo amaanada amaanada waxaa gudan kara ilmaha ilaalin kara qof amaano gudanaya laakiin amaano aan lahayn oo khaa'in ah ilmuhu khiyaanayaa soo maaha rasuulka wuxuu arkay baa layidhi ama islaan cunugeeda dhehaysa kaale waxbaan ku siinaa maxaa rabta inaan siis baa layidhi timir baa rab inaan siibay tir hadday beenta ahaan lahayd kuwa kaadibiinta mid kamid ka mid ahaan lahayd baa layidhi ilmaha beenta ma lagu tarabiyeeyo amas jalaabtaan kuusoo gelaya usoo gal jalaabtada amas waa ku kaxaynayaa mana wadaysid bir wuxuu loo kuu arkayaa wax kasta u sheeg inay waxba ka jiraan waanaa kaxaysaa marka taasa waxay kalifaysaa ilmuhu inay kugu kalsoonaadaan marnaba waa laga ilaaliyaa beenta marnaba maba tababar maba looga dhigaba waa iska sirsiraya ba xagga wax iga soo qaata xagu ujeestay gas waa <laughs> u goysaa marta aroosay u socotay ujeesta waxba joogaba meesha wax jooga male way baxday taxi raacday ama gaarigeeda ka asagiina wax ka raaraadsanaya e, e, doolaabka hoos armaajada hoosteeda wuu soo baxay ohindow meesha la dhacaa marka waa inay ammaano jirtaa wal iqaamatu nagaasho inay jirto inayna meel fadhiso dadka wax dhacnaanaynaya hooyo hadday tahay qof dumara ay tahay waa wareeg badnayn waa safar badnayn waa waxyaalo kale badnayn waa in iqaame ay jirtaa nagaadi laabteedana ay neg tahay ayadana ay neg tahay meeshay joogtana ay ku negta kaasa ilmaha xanaanayn kara laakiin subax walbo waxay aadaysaa u ka warays baa laga soo yeeshaa waayo waa dhoofi rabtaa soo inay ka maran tahay oo haddii qof dumara tahay ama hoodii ay min zawjin nin inaysan nin qabin cunugan xanayna ninna waa aroosah meel misla geli mama jirto labadooda midba xaqiisa hoos noqonaya ama ninka xuquuqaad kiisa lagu tumanayaa wax badan uu u baahnaa weynaaya ama ilmaha ninaad ku aroostay nin la-aan la joogay <laughs> eh, ii sheeg nin baad guursatay cunugii xadaanuu u baahan yahay hooyuu u baahan yahay hooyo boggeeda iyo xabadkeeda inuu ku jifto rabaa cunuga odaygan ugu <laughs> rabiya meesha kujiiftsee lagu kala goyna see loogu kala goyna ismaaciil o ismaaciil msmim alakala gooha marka saas darteed ba waxaa loo leeyahay khaali ay ka tahay waalkhuluw min zawjin zawj sidaa darteed baa atar waxay tilmaamaysaa naagta inta ilma dhasha ninkeeda ka dhinta ama la furo u sabirtay ilmaheeda korsataa inay kamid tahay dadka khayrka ilaahay siinaya jannada iyo haddii camal fiicana ku darsato way kamid tahay marka uunsiyaa cunugna waa dhaqaalaynaa maskiinkaana la hilmaamaa yar ama xaajigaa la hilmaamaa labada mid ay noqonaysaa lama diidana laakiin waxbaa maaya insha allah fain in ikhtalla hadduu ka baxo minhaa taa xaggeeda shardun hal shardi haddii la waayo saqadat way dhacaysaa marka wax ma kara qofka caqli ma laha ama xoriyad male ama diin ma laha ama dhowr sanaan ma laha ama amaana ma laha ama nagaansho laha ama nin la-aan ma aha marka ma loo dhiibaayo oo qofkaa ma xanaanaynayo kitaabu ljinaayaat baanu geli doonaa laakiin caawa meeshaa inoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam